الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu ka soo baxnay sulxu <clears throat> xudaybiya bacda sulxu xudaybiya ama heshiiska xudaybiya intii la galay kadib waktigii nabadda la ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyey dhowr shayba inuu sameeyo kow inuu dunidoo dhan la xidhiidho oo awal dagaalunbuu qoraysh inta badan kula jiray ee caalamka kale agagaarkiisao dhan inuu xidhiidh la sameeyo sidaa awgeed ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam waraaqa qoray oo u kala qoray dadyowgii hareeraha ka xigay oo dhan waana beenaan waxba ka jirin qadiyadan mustashriqiintu ay idhahdaan markii horena carabunbuu la hadlayay markuu arkay inuu yaro xoogaysto qolada kale la hadlay waayo qur-aankii maka ku soo degayba intuu nebiga laga xoog badnaa waa ka ilaahay le wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waxaanu kuu soo dirnoon caalamkaoo dhan inaad naxariisu noqoto isagoo maka lagu haysto aanuu cidnaba haysanin sulxu xudaybiya waxyaabuu keenay markaa waxaa ka mid ah dhowr shay inuu nebigu isla helo kow acdaada islaamiga ay saddex bay ahaayeen ee markaa ku xeeray waa quraysh oo xoogga ugu weyn matelaysa yahuud iyo khatafaan nimanka la idhaahdo reermiyiga iyo waxaan u badnaa quraysh markuu heshiis la galay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa muuqata waxa ku soo hadhay un inay yihiin khatafaan iyo nimanka loo yaqaano yahuud iyo qaabku ula dhaqmi lahaa quraysh maadaama ahayd xooggii ugu weynaa ee islaamka hortaagnaa iyadana uu heshiis la galay wuxuu u weecday nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn inuu xidhiidh la sameeyo caalamka kale culammada taariikhda qortaa waxay sheegaan waraaqo aada u badan oo uu nebigu qoray calayhi salaatu wasalaam waraaqahaasi ilaa sideed meelahaas bay qaarkood gaadhsiiyaan inuu boqortooyadii qaysar ama romanska boqortooyadii u talin jirtay inuu waraaq u diray oo cabdilaahi bnu xudaafa asahami saxaabigii la odhan jiray inuu dhiibay etoobiya ama xabashida inuu waraaqu soo diray oo camar ibnu umaya adamriyi uu soo dhiibay eh, maquqaskii masarkii ka talin jiriye iskandariya inuu waraaqu qoray oo xaaib bnu abi baltaca uu dhiibay saliid ibnu camar alcaamiriy inuu u diray yamaama hawda la odhan jiray imaamo haystay inuu u diray cumaan boqortooyadii ka talin jirtay inuu waraaqu qoray boqortooyadii khasaaniyiintaee dimashq ka talin jirtay inuu waraaqu qoray waraaqa tiro badan bay qoraan nimankaasi taarikhyahanada ahi markaynu eegno waraaqaha kan qawaacid almuxadisiin waxaa ku ansaxay kow waxaa saxiixa ah oo uu soo qoray imaam albukhaariyi في saxiixih warqaddii loo diray qaysar الروم ama romanska waraaqdii loo diray waxaa kaloo uu imaam albukhaariyi ishaaray in qoladan kale gaar ahaan bershiya ama eraanna in waraaq loo qoray laakiin madmuunkii wixii ay ka koobnayd muu soo imaamu muslim fii saxiixiisna wuxuu ku tilmaamayaa in waraaq loo diray xabashida laakiin wixii ku qoraaye madmuunkaha muusoo sheegin aduu waraaqda ugu caansanee markaasi gudaheeda waxa ku qoran uu saxiixulbukhaariga ku soo arooray waa waraaqda loo diray qaysaru ruum ama hiraqal waraaqdii loo diray iyada in sha allahu bitafsiil baynu akhriyi doonaa say saxeexa ugu soo aroortay waraaqa kalena bal waxbaynu ka tiltilmaami doonaa imaam albukhaari xadiid dheer buu soo aroorinayaa xadiidkaasi wuxuu ku tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam dixya bnu khaliifa alkalbi saxaabigii la odhan jiray inuu waraaqu dhiibay waraaqdu inay ku qorayd bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin cabdillaahi warasuulih ilaa hiraqla cadiimi misr ay ilaa hiraqla cadiimi ruum salaamu calaa man ittabaci alhuda aslim taslim aslim yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawallayta faina calayka ismu اlarisiyiin ya أhla اlkitaabi tacaalw إilى kalimaة sawaaء baynana وbaynakum anlaa nacbuda إila اllaha wlaa nushrika bih shayئa wlaa yتakhida bacضuna bacضa arbaaba min duuni اllah fain tawallow faquluu ishhaduu biannaa muslimuun nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqdan buu qoray baa la yidhaahdaa weliba waraaqda markuu waraaqaha qoraya ee nimanka boqortooyinka u qorayay waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam boqorradu inaanay waraaq aqbalin ilaa iyo inay khatmi shaabada inay wadato mooyaane ama saxiix inay leedahay mooyaane inaan la aqbalin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayo wuxuu samaystay khatmi shaabad buu nebigu samaystay ay ku qorantahay muxammadun rasuulullah shaabad ah oo saddex sadar ka kooban baa la idhaahdaa sadar ka hooseeya muxamed uu yahay rasuul ay ku dul qorantay allah ay ku dul qorantay yacnii shaabad saddexdaas sadaree yaryar ee saddexda xaraf ka kooban muxamed rasuul allah ay ka kooban tahay buu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam shaabadaasi oo fida uu ka samaystay fidadu waa qalin ama silver shaabadu ka samaystay dabeetana shaabadaasuu nebigu ugu dhufan jiray calayhi salaatu wasalaam wixii waraaqo uu dirayo yani waxaad dareemi kartaa ama arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu waxyaabaha mujtamacaadka curfiga iska ah ee wax faa'iideyn kara inaanu waxba ka qabin haddii loo tilmaamo waxyaabahaasi inuu sidooda u qaadanayey sida shaabadan oo kale waraaqdu ninkanu qoray waxaa gudaheeda madmuunka ku qoraa uu yahay ilaahay bisankiisu ku bilaabay nebigu calayh salaatu wasalaam dabeetana wuxuu sheegay muxamed oo ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii inay ka timi markaad eegto dhanka nebiga calayhi salaatu wasalaam alqaabtan buurbuuranee dadku maanta ay isticmaalaane tirada badan leeya waxa kan muu qori jirin darajada tirada badan le la sheegto nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu sheegtay ilaahay addoonkii iyo rasuulkii inuu yahay muxamed cabdullah wa rasuulih ilaahay addoonkii muxamed oo alle addoonkiisiiya iyo rasuulkii alle ah intaasuu qortay nabigu alayh salaatu wasalaam amaa markuu sheegayay ninka kale ee romanska ama dawladda kale ka taliya muu yasin nebigu calayhi salaatu wasalaam ama ma xaqirin ama ma wuxuu tilmaamay ilaa hiraqla cadiimi ruum hiraqla oo kii weynaayee reer rooma ama odaygii rooma walidaalik baa culammadu waxay idhahdaan waxaa habboon dadka alqaabtooda ama mansiladooda ama waxay joogaan inaan la yasinin odayga jiif caqalka inaad jiif caqilnimadiisa ogolaatid ka kale ina qof walba wixiisa inaad u ogolaatid walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ixtiraamaya ayuu wuxuu tilmaamay ilaa hiraq cadiimi ruum hiraqaloo ah ruum odaygeedii duqeediiya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu qoray markaasi salaamun calaa man itabaca alhudaa yacnii muu odhan salaamu calaykum waayo ninkani gaal buu ahaa dabeeta wuxuu ugu qoray nabadgelyo korkiisa ha aato ciddii hanuunka alle raacda nabadgelya adiga korkaaga haata lama odhan ama allah ku dhowray waxaa la yidhi ciddii ilaahay hanuunkii raacda nabadgelyo korkiisa ha ahaato saas buu nebigu ugu qoray calayh salaatu wasalaam wuxuu kaloo ugu qoray war cad oo aan labaclabac lahayn oo ah islaam waad nabadgelaysaye akhriya adduunba ilahay waa ku nabadgelinayaaye islaamnimada raac isagoo ninkani dowladdii markaa ugu xooga badnayd dunidu ka talinaya haranqal waa markay beershiiyo jebiyeen labadii dowladoo looloomi jiray tii bariga ee reer beriga matelaysay ee eraan ay xukumaysay ayuu jebiyey markaa heraqa waxaa xoog badnayd markaas oo dowladda markaa ugu xoog badan dunida matelaysay dowladdii romanska oo heraqal ka talinaya maca daalik ninka dowladda ugu weyn u talinaya nebigu calayh salaatu wasalaam warqad buu u qoray uu leeya waryaa war islaam waad nabadgelaysaa uu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam aslim yu'tika allahu ajraka maratayn war islaam buu nebigu yidhi ajarkaaga ilaahay laba goor buu kuu qori doonay haddaad markii horena masiixi dhaba ahayd mar labaadna islaam dhaba aad noqoto islaam waa lagu qorayaa haddaad se jeesata buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faina calayka ima alrisiyiin haddaad jeesato oo diinta raaci weydo korkaaga waxa ah buu nebigu yidhi dembiga kuwa arisiyiinto dhan arisiyiinti waa fallaaxiintii yacni dembiga dowladdaada iyo dadkaaga dhan shicibkaaga haddaad gaalnimo u horseedo keligaadna ma ahi dembige maca mujtamacaan aad lumisay aad hogaaminayso dembigooda qaadaysaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku qorayd aayaddan qur'aanka ah ee suuratu ali cimraan ka mid ah ee ilaahay leeyay yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum war ahlu kitaabow isugu keenkeenaba alla leeyay nebi maxamed baa waxa la yidhi waxaa tidhaha qul yaa ahla alkitaab reer ahlukitaabow tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum kelmad labadeenna qoloba inoo dhaxa isugu keenkeena waa maxay wa anlaa nacbuda ila allah nina nin yuu aan wada sinaanno oo ilaahay keliguuna caabudno alle oo qura aan caabudno walaa nushrika bihi shaya waxbana yaynan ilaahay ugu shiriik yeelin oo ku lamaanaynin walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaah innaguna yaynan rabbiyaal iska dhiganin oo badhbo badhka kale yuu rabbi isaga dhiginoo xukuminoo saasuu talinin ee taalle un wada raacno fain tawallow haddaad jeesataan baa ilaahay yidhi waxaad ku tidhaahdaa faquuluu ishhaduu biannaa muslimuun ha qarsanninee waxaad tidhahdaa hadday iyagu idin diidaanoo taa raaci waayaan waar markhaati nooga ahaada haddaba anugu waannu islaamnay oo waxaannu raacaynaa ilaahay tiisaannu raacaynaaye sidaa ku dheh baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala aayadda tan waxaad moodaa mu'arikhiinta qaarkood in ay shaki geliso warqadan goortii la qoray waayo waxaa soo arooray riwaayaat xadiia ah oo aan e, riwaaya saxiixa musnidana maaha laakiin riwaayaat xadiia soo arooroo sheegaya wafdu najraan suuratu ali cimraan dhammaanteed inay ku soo degtay wafdu najraanna dee wuxuu yimi maxay caamil wufuud wakhtiga waraaqda nebigu qorayna calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan Eh, waa aswat laxdaab dabadeedii waa sanadkii lixaad gabagabadiisa ama kii toddobaad bilowgiisa meelahaasi weeyaan ishkaal bay markaa culamada qaarkood soo ororayaan aayaddan ma laba goor bay soo degtay macaynkan bay soo degtay laakiin runtii ishkaalkaasi ma aha ishkaal weyn oo lagu sii lasii egeego waayo xadiidkan baa saxiix ah aayadduna ay ku qorantahy markaa inay wakhtigan hore soo degtay aayaddani waxaa caddaynaya xadiid saxiixoo bukhaari ku yaallaa soo arooray ishkaal in la geliyo markaasi badan ma aha warqada nabigu alayhi salaau wasalaam wuxuu dhiibay dixya ibnu khalifa alkalbi saxaabigii laodhan jiray wuxuu idhi waxaad u dhiibtaa busro meesha la ydhahda ninka haysta ninkaa busro haystaana ha gudbiyo oo ha u sii geeyo maxay qaysar ha u geeyo qaysarku markaa waa ninkii xukumaya dhanka kan xadiidka kan imaam albukhaari markuu warinayo ibnu cabaas buu ka warinaya waxaanu sheegayaa abasufyaan ibnu xarb inuu qabtay shaam dabeetana iyagoo tujaaro shaam jooga ayay warqadda tani gaadhay ninkii heraklas la odhan jiray ninkan heraklas la yidhaahdo ama heraqal la odhan jiray waxaa lagu tilmaamaa in uu iliya yimi iliya waa meeshan baytulmaqdes alqudus ayuu yimi waxaanuu yimi bay sheegaan qolada mu'arikhiintii markay masaa'ilkaas sii sharsharxayaan waa wakhtigii uu ka xoog batay bay yidhahdeen bershiya dabeetna bershiya waxay ku heshiyeen inay saliibkii u soo celiyaan saliibkii weynaaye meesha ay ka qaadeen baa loo soo celiyey marka inuu ilaahay u mahad noqo saliibka la geeyo meeshiisii iyo kiniisadii weynayd laga soo taago saliibka buu boqorku u soo socdaa uu xaggii qustantiiniya uga yimi iyo caasimadiisii maadaama uu halkan yimi ayaa waraaqda inay halkan ku gaadhay intii aanu meel tegin dabeetana boqorkii wuxuu maqlay quraysh odayadeedii baa iyana jooga abu sufyaan ibnu xarb oo tijaarad watabaa jooga markaasi dhulka kan sida xadiiska bukhaari uu sheegayo waana waktigii lagu jiray nabadgelyadoo dee tijaarada quraysheed markaa meeshii way maraysa waatii heshiiska la galay oo way tegaysay sham iyo dhulka kan abu sufyaan buu markaa u yeedhay boqorkii wuxuu yidhi nimankaa carbeed iigu yeedha ee maka ee maka ka yimi way yimaadeen meel buu fadhuu gogladay boqorkii dabeetna wuxuu isugu yeedhay madaxdiisii iyo raggii ku xigiy wixii oo dhan oo meesha fadhiya turjumaana igu yeedha buu yidhi nin af carabiga iyo romanka isugu kaaya turjumana u yeedha waa loo yeedhay markii abu sufyaan iyo kooxdii carbeed ay u timi ayuu wuxuu ku yidhi ayukum aqrabu naصban bihada rajul aladii yazcam annahu nebiy waarkiinee qaraaba ahaan ugu dhow ninka nebiga sheeganaya abu sufyaan baa wuxuu yidhi faqultu ana aqrabuhum naصba ninka anaanu isugu xignaa buu yidhi markay qaraabo noqoto nimanka meesha maraya aniga ugu ugu xiga ii soo dhoweeya buu yidhi ninka hiraqan ninkaa isxigaan ii soo dhoweeya waa laysoo dhoweeyey buu yidhi dabeete wuxuu yidhi ninkiisii turjumaankaa ah intuu la hadlay laakiin kooxda kalee la socotoo dhanna isaga dhabarkiisa fadhiisiya kan soo horraysiiyo halka fadhiisiya kooxda kale ee la socotoo dhanna dhabarkiisa wada fadhiisiya buu yidhi turjubaankiisiibuu wuxuu ku yidhi ninkan su-aalaan weydiin doona su-aalaha markaan weydiiyo waxaad ku tidhaahdaa qoladan kale xagga dambe la fadhiisiiyey hadduu beenii sheego beeniyo waa beentii dhaha yani kooxdii quraysheed ee wada socota abu sufyaan baa lasoo qadimo su-aalaha la weydiinaya intii kalena waa la daba fadhiisiiyey intii kale waxaa loo sheegoo layidhi abu sufyaan su-aalaha la weydiinaya hadduu su-aalaha ka been sheego idinku waa beentii undhaha abu sufyaan wuxuu warinayaa xadiidka isagoo markan dambe muslimuu soo wariyey laakiin dhacdadu waxay ku dhacday maxay isagoo gaala fa wallaahi lowla alxayaau min an ya'haruu calaya kadiba lakadabtu calayhi buu yidhi ilaah baan ku dhaartay haddaanan ka xishoon buu yidhi in nimankaasi been laygu qabto laybeeniyo haddaanan ka xishoonaynin gocolaad baa noo dhexayso waan ka been sheegi lahaa buu leeyay yani nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa layga weydiiyo run kama sheegeen buu leeyay laakiin wuxuu ka xishooday isagoo nin weyna waa beentaa in la idhaahdo uu been in been loo qoro taarikhda ay u gasho abu sufyaan wuxuu leeyahay wuxuu i weydiiye ugu horreeyey kayfa nasabuhu fiikum ninkan ka waran cidduu ka dhashay waxaan idhi buu yidhi huwa fiina duu nasab waa reeraha dee noogu tortordhlaysan buu ninkani ka mid yahay waa nin eh, reeraha la tilmaamo ee quraysheed buu ka yahay ayuu ka mid yahay baan idhi buu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi fahal qaala haada alqawla minkum axadun qabla axadun qatu qabla warkan uu isagu sheeganaya buu yidhi reerahoodan iyo dadkiinan iyo meesha inaad degtaan ciddii idinka horraysay wax horoo sheegtay ma jiraan yacni qaar horoo nebiya sheegtay iyo boqol waxaasi reerihiinama ku jireen qultu laa abu sufyaan waxaan idhi buu yidhi maya kuwaas inaniguma jiraan wuxuu yidhi buu yidhi ma jiraan fahal kaana min aabaa'ihim man malak aabbayaashii wax boqorra ahaa ma ku jiraan waxaan idhi buu yidhi la maya aabbayaashiina boqorro may ahaan jirin wuxuu i weydiiyey buu yidhi fa ashraafu nnaasi itabacuuha am ducafaauhum ma dadka odayadoodii iyo madaxee waaweyntii baa raacday mise dadka masaakiinta iyo ducafadii iyo intii aan waxba haysanin baa raacday waxaana bu ihi bal ducafaahum kuwii m mahaysatadiiba raacday iyo masaakiintii ayaa nebiga raacday wuxuu igu yidhi buu yidhi ayaziiduuna am yanqusuun miyay sii korayaanuun mise waxoogaa intay raacdayba haddana laga tagayoo way yaraanayaan iminka bal yaziiduun maya weli waa korayaan baan idhi buu yidhi tiradooda waa sii badanaysa wuxuu weydiiyey fahal yartada axadu minhum sakta lidiini bacda an yadkhula fiih diintiisa markii ay dadku galeen ma jiraa qof intuu diintaa ka cadhooday dabeetana iskaga baxay wax diintaa intay ka cadhoodeen dib uga baxay ma ku haysaa waxaanidhi buu idhi laa maye ma jiraan wixii diintiisa qaatay weli waa ku sugan yihin oo waa haystaan wuxuu weydiiyey buu yidhi markaa fahal tattahimuunahu bilkadbi qabla an yaquula maa qaal waxan uu leeyahay intaanu odhanin been hore ma ku haysen oo intaanu nebinimadan iyo waxaan sheegan berigiisii hore warkiisa iga warrama nin beenta sheegay jiray ma yahay waxaan idhi buu idhi laa wuxuu weydiiyey buu idhi fahal yaqdir intuu dadka ballamo iyo wax la galo ma khiyaamaya dhagarta ma maleega qultu laa may baan idhi buu idhi waxba ma dhagro wanaxnu minhu fii mudda laa nadri maa huwa faacilu fiiha walam tumkunanii kelimatun adkhulu fiiha hayan hayra adi markuu yidhi buu yidhi waxba khiyaameeya may baan idhi buu yidhi laakiin waxaan idhi buu yidhi dee muddana waan ka sokeeyo garan maayo imka wuxuu yeelay waa meesha qure aan helay buu yidhi jaarsan wax ka yara uun wax kaga yara nabi karoo ka soo horjeeda markaa muddana hadda waan ka soo sokeeyey buu yidhio garan maayo dee hadda intii aan ka soo maqnaa wuxuu yeelay laakiin intii hore kumaanan haynin buu yidhi wax isbeddela fahal qaataltumuuhu way weydiiyey buu yidhi ninkan ma la dagaalanteen waxaan idhi buu yidhi ha nacam wuxuu weydiiyey buu yidhi fakayfa kaana qitaalukum iyaah dagaalkiinu siduu ahaa waxaan idhi alxarbu baynana wa baynahu sijaal annaga iyo isaga dagaalku dee kol boqolood ayuunbaa guulaysanaysay waa marna waa nalaga xoog badanayey marna wuu naga xoog badanayay yanaalu mina wa nanaalu minhu maalmaha qaarkoodna waanu ka gacan saraynaynay marna waa naga gacan sarraynayey intaa markuu weydiiyey bu wuxuu yidhi buu yidhi maadaa yaamurukum haddaba bal wuxuu idin fara ii sheeg muxuu idin faraa muxuu idin yidhaahdaa ninkani markii hore isagu waraysanaya shakhsiyan qof ahaan wuxuu yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu rabay qof ahaan wuxuu yahay inuu garto inuu been sheegi jiray inuu eh, <clears throat> yani waxaasoo su-aala wuxuu weydiinayey dadnimadiisa inuu baadho markuu dadnimadiisii waxaasoo su-aala looga jawaabay buu wuxuu weydiiyey arrinkiisa ka warran haddaba mabda'an uu wadana sheeg waxaan uu dadka faraa waa maxay waxaan idhi buu yidhi wuxuu nagu yidhaahdaa ucbud اllaha waxda walaa tushrikuu bihi shaya watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum wuxuu sheegaana waa intaa buu yidhi wuxuu idhahdaa ilaahay keligii caabuda oo cidna ha ugu shiriig yeelina oo ka taga waxay aabbayaashiin yeeli jireen ama caabudi jireen wuxuu kaloo nafaraa buu yidhi salaadda iyo sadaqada iyo dhowrsanaanta iyo qaraabo xidhiidhinta kuwaana waa nafaraa buu leeyahy abu sufyaan runtuu iska sheegaya dee ile waa la daba fadhiyaaye nin weynina kollayba beento kuma fiicna waxaasoo dhanna wuu nafaraa buu yidhi turjubaankiibuu markaa la hadlay heraql turjubaankiisii wuxuu ku yidhi ninkan waxaad ku tidhaahdaa nasabkiisaan ku weydiiye waxaad igu tidhi nasab ahaan waa nin reer ka dhashay rusushuna saasay ahaan jirto reeraha xoog badanunbaa alla ka soo diri jiray waxaan ku weydiiyey buu yidhi waxaan uu idinla yimi hortii cid kale oo idin tidhi ma jirtaa maybaa ay tidhaahdeen waxaan kuu weydiinaya buu yidhi haddii isaga cid ka horraysay oo tidhi ay jirto waxaan odhan lahaa buu yidhi ninkani kuwa horu iskaga dayanaya waa sheeko meeshaba laga yaqaano hore uga jirtay waxaan ku weydiiyey buu yidhi aabbayaashii wax boqorra ahaan jiray ma ku jireen may baad igu tidhi waxaan eegaya buu yidhi haddii aabbayaashii boqortooyo ay lahaan jireen waxaan odhan lahaa buu yidhi waa nin boqortooyadii raadcaynaya reerkoodu lahaan jiray ee luntay waa nin boqortooyo raadcaysaan odhan lahaa buu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi been ma sheegi jiray may baad igu tidhi waxaan gartay buu yidhi markaasi inaanu ka tageen inuu dadka been ka sheego oo uu ilaahay been ka sheego yani wuxuu leeyahay ninka dadkaba iskaga tegay inuu been ka sheega ilaahay inuu masabido bini aadam nin masabidi waaye yani inaanay macquul ahayn ayaa muuqata buu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi ma dadka kuwii madaxyo waaweyntahay oo odayadii reerahan raacay mise dacafadii iyo masaakiintiibaa raacay waxaad tidhi buu idhi masaakiintii baan raacday rususha kuwa raacana weligood kuwaasay ahaan jireen waayo inta ugu badan leh xaqa in la garto inuu xaq yahay iyo raacistiisu laba shay kale weeyaan xaqa qofku inuu garto inuu xaq yahay waa mas'ala inuu raacana waa masalo kale inuu garto inuu xaq yahay waa masalo cilmi ku saabsan macrifa iyo aqoon qofku iyo kaska uu leeyahay iyo waxaan siduu u qiimeeyey iyo kaas bay ku saabsantahy in la raacaa laakiin waa masale dhaqan iyo suluug ku saabsan dhaqanka iyo suluuggana waxaa xukuma waxyaabo badan oo macrifo qurima xukunto macrifadu way xukuntaa dantu way xukuntaa qof baa is odhanayaa nimanka madaxda waxa laga yaba inu sila war haddaad qaadato amaad boqortooyadaada ama madaxnimadaadana ama dowladnimadaada ama waxaaga kana adweyda odayada iyo madaxweynta iyo kuwa kan wax laga yaabaa sidhaa armaa tijaaradiinii ama reerka teliskiisii ama caynkan qaar bay dhaafisay isla weyni uun ma kuwa masaakiinta iyo dacafadaad majlisna fadhiisan karaysa iskaga tag meeshaasi meel la fadhiista maaha ee xaggana walidaalik ninka wax haysta ama masab ha noqoto ama magac ha noqoto ama waxa ha noqote markuu xaqu yimaado inuu raacaa waxay uga baahantay inuu in badan xisaabtamo waxaasoo shahwaatu nafsiga inuu ka dhaadhaco markudha xaqa wada raaca wax fudud maaha amaa ninka aan waxba haysanin xaqa dadka ugu badanee raaca waxa u badan baa la ydhaha dadka ducafadaa iyo dhallinyarada inta ugu badan lama ydhahaan kooxdaas waa wax haysato iyagu waxay waayayaan ma jirto marka horena waxba ma haysanin hadday xaqa raacana waxba ka lumi maayaan idan wax shahwaatu nafsi oo badan oo xoogan oo ka diidaya inuu xaqa raaca wuu ka yaryahay baa la ydhaahdaa ka kale saa daraaddeed qur-aanka markaad eegto ambiyadoo dhan cidda raacday hum araadiluna bay ku wada sheegayeen iyo waa baadiyu ra'y iyo waa kuwa ducafaa iyo waxa ku raacay dadka kuwii masaakiintaha iyo waxaasay sheegaan walidaalik ninka kani waa nin diin hore soo gaadho haysta wuxuu ku yidhi ambiyada had iyo goor kuwa raacda waa ducafadaas buu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi miyay sii badanayaan mise waa soo yaraanayaan waxaad sheegtay buu yidhi inay sii badinayaan sidaa waxaa buu yidhi arrinka iimaanka iimaanku dadka markuu galo way sii kordhaanuna ma soo yaraadaan waxaan ku weydiiyey buu yidhi ma jiraa qof diintan intuu ka cadhooda iskaga tago ka baxaa ku soo noqon maybaa tidhi sidaa waxaa buu yidhi qalbi kastoo iimaan dego iimaanku hadduu qalbiga dego dadkuma soo noqdaanee horay usii socdaan waxaan ku weydiiyey buu yidhi warrankani wax ma khiyaameeya oo ma yahay mid dhagarlaah waxaad igu tidhi maya sidaa waxaa ahaan jiray buui rusushoo rusushu wax ma khiyaanto ballamaday dadka la gashiyo cuhuday galaan ma khiyaamayaan waxaan ku weydiiyey buuhi muxuu idin faraa waxaad igu tidhi wuxuuna faraa alle keligii caabuda oo cidnaa ugu shiriig yeelina wuxuu naga reebaabaad igu tidhi awsaanta iyo sanamada in la caabudo wuxuuna faraabaad tidhi salaada iyo sadaqada wax la baxa iyo dhowrsanida iyo runta waxaasoo na faraabaad leedahay fain kaana maa taquulu xaqa marka kan waxaa hadlaya hiraql hiraqlas ninkii la odhan jiray wuxuu leeyahy fain kaana maa taquulu xaqa waxan aad igu tidhi buu leeyahy nin yahow hadday dhab yihiin fasayamlik mawdaca qadamaya haatayni ninkaad sheegaysaa halkaa aan cagaha ku haya isagaa qabsan doona waxaanaad sheegaysaa buu leeyahy boqorkii romanis ka talin jira marka hadlaya wuxuu leeya waxaanaad sheegaysaa hadday dhab tahay oo ninkani sidaa uu yahay meeshan aan fadhiyo isagaa qabsan doona buu idhi waanan ogaa buu leeyahay in cidi soo baxayso nebi inuu soo baxayo waan ogaa laakiin maan moodayn buu yidhi inuu idinka idinka imanayo nebi inuu soo baxayo yacni dee kutubtii hore injiishii nebi ciise ka tegey ha noqoto iyo wixii ka hadhay ama towraad iyo wixii ka hadhay noqoto mubasharaad badan baa jiro sheegaya inuu nebi soo bixi doono marka wuxuu leeyahay waxaan inuu nebi soo baxayo waan ogaa buu leeyahy laakiin nebigu inuu idinka noqonayo maan ogeyn kaa ah. falow annii aclamu annii akhlasu ilayhi ladash haddaan ogahay buu yidhi inaan gaadhi karayo waxaan u xidhxidhan lahaa la kulankiisa haddaan maanta agtiisa joogi lahaana cagihiisaan maydhi lahaa buu yidhi hiraa qalbaa caynkaa leh haddaan maanta anigu ninkaa agtiisa joogi lahaa cagihiisa ayaan maydhi lahaa dabeetana wuxuu u yeedhay buu idhi waraaqdii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga keenay dabeetana wuu akhriyey markuu warqaddii akhriyee dhammeeyey ee uu dadka ku akhriyeyna warqaddii dhammeeyey meesha waxaa fadhida markaa madaxdii isaga ku dhadhaweyd iyo diinta de qoladii ka wadaadada ahayd iyo waxaana loo yimi in ilaahay loo mahadnaqo saliibkii meesha lagu celiyo culammadii o dhan baa meesha maraysa diimeed ay wateen waraaqdii nebigaanu ku wada dul akhriyey markaasaa buuq iyo khayla bilaabma iyo dadkii inay warka kan dee dhegaysan kari waayaan boqorkoodii inuu sida tan yeelo markii meesha buuqeedii bilaabmay ayuu amar wuxuu ku bixiyey buu yidhi abusufyaan in horta annaga nagala saaro abusufyaan iyo kooxdii carbeed uu yeedhay in iyaga dabadda naloo saaro markii nala soo saaray buu abusufyaan baa weli warramaya annaga markii dabadda naloo soo saaray buu yidhi baan la hadlay buu yidhi kooxdii la socoto waxaa idhi waryaadhe laqad amira amru ibnu abi kabsha walee weynaa baan idhi buu idhi arrinkii in abi kabshe nebigu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam abu kabsha waa nin wajas ibnu khaalib alkhusaaci nin la odhan jiray baa la yidhi waa awowgii wahb ibnu cabdimunaaf min jihati اlm ayuu awowgaye wahabna waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam awowgii hooyo abukabsha waxay ugu magacaabayaan waxaa la yidhaha abukabsha iyadoo mushrikiin la wada yahay ayuu ka yimi oo shaam buu yimi dabeetana diintan kristanka ee masiixiyadu arkay dabeetana masiixinimadiisiibuu iska qaatay wuxuu ku noqday nimankii carabeed isagoo masiixiya oo aan dee waxa ka noqon markaa kaanamaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidii abukabshe uula yimi diin kale uu ninkanina diin kale uula yimi baa markaa abu sufyaan wuxuu leeyahay markaa soo baxay arkay dee boqorkii dhammaa ee romanskiiba ka telinayey iyo siduu ninkan uga dambeeyo ayaan kooxdii ila socotay waxaan ku idhi buu idhi laqad amira amru ibnu abi kabsha abi kabshe ibnu abi kabshihii arrinkiisii walee weynaa baan idhi buu idhi innahu la yakhaafuhu meliku bani lasfar ma maantaabuu ka baqay buu yidhi boqorkii Ehm, dadka cadcad oo dhan iyo asfarka boqorka iyo romaniska u talin jiro o dhan ayaa halkuu fadhiya kaga baqaya buu yidhi yacnii ninkii aynu xaggaa isku haynaa caynkaasiya baqaha laga baqaya ma waxaa u joogaa buu leeya boqortooyada ruum inay maanta ka cabsato oo laga cabsado walaakiin arrinkiisii weynaa baanu yidhi buu yidhi kamaan zuulin buu markaa leeyahay abu sufyaan kamaan zuulin فما زلت موقنا بأمر رسول الله أنه سيظهر حتى أدخله الله علي الإسلام anigoo sidii u yaqiinsan buu leeyo rumaysan rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinkiisu inuu soo bixi doono ninkanaa cidina ka gacan sarraynaynin anigu sidii weli u rumaysan ayaaba ilaahay qalbigayga markii dambe islaamnimada geliyey buu leeyay yani markaan muslim u ahayn laakiin wuxuu leeyahy anigoo aan muslim ahayn ayaan haddana waxaan arkayay buu leeyahy ninkan arrinkiisu inuu soconayo ilaa iyo markii dambe anigana qalbigayga ilaahay uu islaamnimada soo geliyey kaasi waa wixii uu arkay abu sufyaan waraaqdaa si uu nebigu qoray calayhi salaau wasalaam ee boqortooyada romanska uu qoray iyo raadkii ay ka tagtay ninkii boqorka ahaana ninkii waraaqda siday waa soo dhoweeyey wuxuu siiyey xoolo iyo dhar dabeetana saas buu safar ku soo diray waxba kale oo intaa dhaafsiisan iyo islaamnimo iyo say isugu buuqeen wax damboo ka warramo maynan arag sidii buu nebiga alayh salaatu ka tirsan intay la kulantay oo quaacu dariiqaba booftayba xoogaagii la soo siiyey dixiye ee uu ka soo noqdayna qoladaasaa dhexda ku booftay waxbana kagamay tegin ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu markaasi ku soo noqday warkii oo dhanna wuu u sheegay qabiil dhexe inuu halkan ku boobayna waa loo sheegay culammaai taarikh iyagu waxay tilmaamaan marka intan dambe maaha xadiiskii bukhaari culammadii taarikh markaa waxay tilmaamaan in uu nebigu zayd ibnu xaaria uu u diray meeshaasi xismaa la yidhaahdo oo waxoogaa ciidana an boqoloo ninna lagu daray dabeetana in eh, qabiilka judam la ydhahda in la weeraray wax inuu ka laayay xoolo badanna inuu ka soo qabsaday ilaa kun neef oo geela iyo shan kun oo neef oo adhiya iyo xoolo badanoo caynkaasi inuu ka soo qabto uu kala yimi laakiin qabiilkan judaam la yidhaahdiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa ay ka mid ahaayeen qabaa'ilkii nebiga heshiiska la galay muwaadacada ah zayd ibnu rifaaca nin la yidhaahdo qabiilkan odayadoodii ka mid ahaa baa soo caroo nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo ka ashtakoonaya heshiis baynu hayne waa maxay waa galitaankan waanu ninkani hore u islaamay baa la yidhaahdaa isaga iyo rag tolkiiba ka tirsani horena way ugu gargaareen baa la dhaha dixya alkalbi iyo kooxdatan calaa kulli xaal qoladaa taarikhda waxay qoraan inuu u celiyey xoolihii iyo wixii oo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam markaan warka soo koobo waxaa muuqata waraaqdatani waa waraaqda keliya ee waraaqii nebigu uu qoray iyadoo mufasala warkeeda la helay laba shayba waa loo helay waraaqda wixii ku qoraa iyo mar labaad daadkay samaysay in raadkay samaysay dib loo soo wariyana waxa fudaydiyey waxaa joogay meesha abu sufyaan ibnu xarbi oo markan gaalo oo dee kooxda gaalada ka tirsan oo xadiidkani de xadiidkay u daliishadaanba culammada eh, ahlulxadiidku adaaga ayaana xadiidka loo golan qofku isagoo gaala inuu sheege laakiin qaadashada inuu qaadan karo isagoo eh, mushrika wixii wakhtigu mushrika uu soo wariyey hadduu wakhtigu warinayo uu islaam aha in la aqbali karayo calaa kulli xaal risaaladani ama warqadani waa warqadda ugu caansan waraaqihii uu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam waxaanay u tagtay boqortooyadaasi waraaqo kale ayaa la tilmaamay inuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam waraaqaha kale maalan kisra inuu waraaq u diray iyaduna way cadday axaadiis saxiixa sheegtay cabdillaahi bnu xudafa sahmi ninka la yidhahda in loogu dhiibay waxaa la yidhahdaa ninkaasi waraaqda wuxuu u geeyey baxrayn ninkii haysta almundar ibnu saawi alcabdiyi ninkii la odhan jiray mundarkaasina wuu qaaday waraaqdiiyo wuxuu u diray kisra boqortooyadii kale ee madaayinka talinaysa ee bershiyanku ay lahaayeen waraaqdaa wixii ku qoraa naskeedii sanad saxiixa kuma soo aroorin laakiin waxaa la ogyahay waraaqdaa iyadana markii uu u tagtay kaasi sida ninkan hiraqal nin caqli badan buu ahaa muu yeelin ee isagu markii waraaqda loo kagnay waabuu cadhoodayba dabeetana waxaa la idhahdaa wuxuu yidhi ma addoon yar oo addoommahan maamuli jiray ka mid ah ayaa aniga maanta magacayga magaciisii ka horraysiiyey bay sheegaan qolada taarikhda qorta maadaama ay waraaqda ku qorayd bay idhahdaan min muxamedin rasuulilaah ilaa kisra cadiimi faris intaa markii la akhriyey baabuu cadhooday baa la yidhi yacni see magaciisu uga hormari karaa aniga magacayga markaa waxaa la yidhaahdaa waraaqda wuu jarjarayba wuu jeexjeexay waxay qolada taarikhda warisa soo sheegaan markii waraaqda uu jeexjeexay ee nebiga calayh salaatu wasalaam loo soo sheegay ayuu nebiguna habaalo wuxuu idhi mazaqa allaahu mulka ilaahay kaa boqortooyadiisa isna ha googooyo ninka kani waxay sheegaan culamai taariikh boqortooyadan haystay markii waa waraaqdu soo diray wuxuu usoo diray markaa yeman waxa ka telin jiray oo markii xabashida laga saaray yeman waxa xukumi jiray bersia markaa baadaan nin la ydhahda uga wakiil ahaa oo yeman u xukuma ninkaa yeman uga telinaya buu waraaqu soo qoray baa layidhi dabeetna wuxuu idhi laba nin oo xoogan dir ninka xijaas jooga warqad baa soo qoray iyadoo la wada hadlay keeno baadaan baa warkii u yimi baadaanna waxaa la yidhi laba nin buu diray culimada taarikhda qoraa waxay sheegaan laba shaaruba dhaadheer oo sa kuwa shaaruba fiiqda oo ganmaletayaalabu diray labadaasaa qabtay markaasi maka iyo madiina iyo xaggaa qabtay labadani markii ay tageen bay sheegaan nimanka taariikhda qoraa nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u tageen warkiibay u sheegeen waxay idhaahdeen shaahanshaah iyagii shaahanshaah waa melikulmuluuk boqorka boqorada kisra ayaa waraaqdan kuu soo qoray waxaanu u soo qoray baadaan waxaanana la soo faray inaannu ku kaxayno oo aynu meeshii ku qabansiino wuxuu ku yidhi waraaqda warkii soo gaadhsiisay bal iska jooga caawa habeenkii bay joogeen aroortii bay u yimaadeen say culammadai taariikh sheegayaan wuxuu ku yidhi markaasi rabbigay baa rabbigiin xalay dilay boqorkiinnii xal u dhintay boqorkii meeshan xukumi jiray inankiisiioo shiirawey ibnu kisra la odhan jiray ayuunbaa ku kacay oo inqilaabay odaygii intuu madaxa ka gooyey ayuu boqortooyadiisa ku fadhiistay dabeetana wuu sistamkii iyo wixii oo dhan buu bedelay wadankii markaa wuu isku kacay dad kalaa kusii kacay boqortooyadii way googo'day boqorkii ugu dambeeyey ee rasmiya kisre ka taliya buu noqday ninka kane ti uu nabigu ku habaaray mazaq allahu mulka uu yidhi markii waraaqdiisii la googooyay adna boqortooyadaada alla googo googoyntiibaa ku dhacday labadii nin markaa dibbay u noqdeen oo waxay ciddii idin soo dirtay u tagoo waxaad ku tidhaahdaan rabbigiin iba dhimay dheh caynkaa warkaa gaadhsiiya way soo noqdeen markaa waxay yimaadeen baadaankiibay u yimaadeen waxay dhahdeen farrintaasana lasoo faro caynkaa iyo caynkaasoo ninkii saasuu sheegay wakhtigii baa la egay akhbaartii baa kisre iyo xaggii ka timi habeenkii bay noqotay in uu dhintay nimankaasi boqorkoodii waxay noqotay markaa boqortooyadaasi askari ahaanna inay roman isku soo jebiyeen iyaga dhexdoodiina inay burbureen waxa ay culamaau taariikh xataa sii sheegaan inay sababtay taasi inuu islaamaba baadaan ninkii la odhan jiray labada nin soo diray yamankii haystee labada nin soo diray iyo reer yamaneed qaybo ka midii inay islaameen waraaq kale saxiixu muslim waxaa kaloo ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waraaqa najaashi u soo diray imaamu muslim waxaanu leeyahy warqadda najaashiga loo soo qoray kii muslimka ahaa ma aha asxama yacnii najaashigu iyo kisra iyo qaysarkani waa magacyo nin kastoo meesha fuulo loo bixiyo boqortooyadan ay lahayd maaha ninka magaciisii nugusta nagaastigani ay sheegi jireen waa boqortooyada magaceedii waa faraacinadiio kale ama qaysariyiintiio kale ama kaysariyiintiio kale marka nin kastoo meesha soo fula waa najaashi nin kastoo boqortooyada qabsada waa najaashi to nin kastoo qabsada waa kisra ta kale nin kastoo qabsada waa qaysar buu ahaa kani xabashigani ma ahayn buu u tilmaamaa siduu imaamu muslim fii saxiixihi ku tilmaamayo ninkii islaamay ma ahayn waxa ay tilmaamaanuun inuu nebigu alayh salaau wasalaam waraaqu soo diray dhowr waraaqood bay nimanka taariikhda qoraa ka tilmaamaan meesha tan oo laysu dirdiray laakiin sanad xoogan wax ku soo arooray ma jiraan markaynu soo duuduubnana ninkaana waraaq baa u timi een sheegaysana inuu diinta qaato kaloo sheegaysa inuu u soo diro saxaabadiisii waxaana loogu dhiibay baa laydhaha camar ibnu umaya adamri saxaabigii la odhan jiray ayaa loo dhiibay ninkeen markay waraaqdii u timina waxba ma fogaynin inuu islaamayna lama sheegin laakiin saxaabadii meeshii joogtay soo hijrootay wuu soo diray laba doonyood buu soo siiyey dabeetana wuu ise soo raaciyey abi muusa alashcari iyo jacfar ibn abi aalib iyo kooxdaasi ciidamaday hogaaminayeen waxay u yimaadeen wakhtigan dhexe ee intii sulxuxudaybiye lagu jiray dumarka xabashiduna wuu isa soo dhaafiyey oo wuu soo diray marka la eego waraaqaha kale uu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la tilmaamaya inay jirtay waraaquu u diray ninkii la odhan jiray almuqawqis muqawqisku waa boqortooyadii ka talin jirtay masr iyo iskandariya ama inta nimka masr la yidhaahdo o dhan isku dar masr iyo iskandariya baa la yidhahdo waa boqortooyadii ka talin jirtay iyada naskeeda lafteedu saasi uma cadcadda inkastoo la tilmaamo xaaib ibn abi baltaca inuu u diray iyana weedho un weedhihii ku dhadhowba ku qoraa siday sheegaan culamaai taariikhu bishirka in loo qabto dabeetana moxamed oo ilaahay addoonkiisiiyo rasuulkiisiiya waxay ku socotaa muqoqas oo cadiimulqibtiya nabadgelyo korkiisa hato ciddii hanuunka raacda waxaan kuugu yeedhayaa islaamnimo islaam waad nabadgeli doontaaye islaam ilaahay ajarkaagu laba goor ku siin doonaaye haddaad islaamnimada diiddo aad ka jesato ogsoonow dembiga ahlu qibdiyiintao dhami korkaaga ayuu noqon doonaaye yaa ayaddii qur-aan ahayd monqolkas waxaa la yidhahdaa markii uu tegey xaaib ibnu abi baltaca saxaabigii la odhan jiray baa warqadda siday xaaib uu la hadla wuxuu ku yidhi niyo adiga horta nin baa meeshan haysan jiray rabbinimo sheegan jiray fircoon buu sheegayaa ninbaa meeshan haysan jiray rabbinimo sheega jiray kaana faakadahu llahu nakaala alaakhirati waluula ilaahay tii hore iyo tiida waa la ciqaabay waana laga aargutay war ninka hayrkii ku cibro qaata noqo ee kay dadku isaga ku cibro qaataan ha noqonin buu ku yidhi yacnii kii kaa horreeyey meeshuu maray ku cibro qaado laakiin inta adiga alla ku halaagayaan qaar kale kugu cibro qaadanin muqoqos waxay ka sheegaan culamada taarikh markay meelaha warwarinayaan wuxuu yidhi anagu diin baanu leenno ma rabno diintaa inaanu ka tagno xaaiba dabeete wuxuu ku yidhi war waxaan kuugu yeedhay ilaa iyo mid ka fiican inay jirto mooyaane ma rabno buu yidhi taayadii inaanu ka tagno xaaiba wuxuu ku yidhi war waxaan kuugu yeedhayaa diinta islaamka oo dhammaystiran oo wax kastoo kaloo aad weydo kaaga filan nebi dadka ugu yeedhaya ina hada nabiya daca annaasa fakana ashadhum calayhi quraysh wa acdaahum lahu lyahuud wa aqrabahum minhu nasaara nebi dadka khayr ugu yeedhaya ciddii ugu cadowtinimo badnayd ugu dagaal badnayd quraysh bay ahayd kuwii ugu necbaana yuhuud bay ahaayeen kuwii ugu dhowaana nasaaray ahaayeen ama masiixiyiintiina kan waanad ogtay kitaabkiinna inuu muuse iyo ciiseba bishaaradii ay ku bishaareeyeen inuu nebigan soo bixi doono waxaan kuugu yeedhayaa qur-aanka adu waa wacdiye munqoqas waxay idhaahdaan wuxuu yidhi arinka nebiga kan inii qad nadartu fii amri hada nebiy nebigan arrinkiisa waan eegay fawajadtu laa ya'muru bimashhuudin fiih waxaan arkay buu idhi wax laga tago oo la naco inaanu dadka farayn yani wuxuu farayaa inay yihiin maxay wax wanaagsan inaanu kana reebaynin wax marquuba wax dadku u wanaagsanoo fiicanna inaanu odhanin halaga tago saaxir lunsanna ma caraaf iyo kaahiniyo mid faaliya oo beenaalaana ma aayatu nubuwana waa la socotaa kitaabkii wuu qaaday baa la yidhi dabeetana wuu weyneeyey meel yaroo caaguu samaystay wuu ku ritay wuu xidhay nin carabiga qor uu yeedhay wuxuu ku yidhi ii qor warqadda tan waxay yidhahdaan warqad buu usoo qoray uu leeyahy bismi illaahi araxmaan araxiim limuxamed ibni cabdillaah min almuquuq cadiimi alqibt سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بسام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبقسوة وأهديت بغلة لتركبها والسلام عليك warkooban buu soo qoray bay sheegaan qolada taariikhdu waxay dhahdaan wuxuu soo qoray waraaqdan uu leeyahy waxay ka timi muqoqos bay ka timi ninkii xukumayey qibdiyiinta waxaana ku socotaa maxamed ibnu cabdilaahi waxaanu ugu soo qoray kitaabkaagii waan akhriyey waanan fahmay wixii ku qoraayo waxaad ku dhawaaqaysoo dhan waanan ogahay nebi hadhay oo soo baxaya inuu jiro laakiin waxaan u malaynayay buu yidhi nebiga soo bixi doonaa inuu shaam iyo meelahan ka soo bixi doono ninkii aad ii soo dirtay ee rasuulka ahaana ergeygaagiina waan karaameeyey waxaana kuugu soo dhiibay laba hablood oo jaariyada ah oo masaarida agteeda dad ku weyn ah iyo kiswa ayaan kuugu soo dhiibay iyo baqal aad fuusho sidaa iyo nabadgelyabu ku yidhi maquuqas waa la yaqaanaa wuxuu soo hadiyeeyey laba haweena labada haween mid waxay ayd maariya alqibtiyadii uu nebigu haystay calayhi salaatu wasalaam ee ibraahim u dhashay ta kalena waxaa la yidhaha xasaan ibnu haabit buu siiyey bay yidhahdeen culamaai taariikh baqal waxaan filayaa waliba baqal cad inay odhan jireen baqal baqaashii uu nebigu fuuli jirayna isaga ayaa usoo hadeeyey xullo dirays xamraa oo meelahan kuleh xariir iyo wax dahabdahab iyo wax kule oo adugu dhar fiican oo noocaasi oo kale ana nebiga calayhi salaatu wasalaam uu usoo hadiyeeyey baa la yidhi waxay idhaahdaan intaana isagu kamuu kordhinin inuu islaami ma soo sheegin wax ma soo sheegin inuu ninkii loo soo dirayna sharfay nebigana hadiyad u soo diray calayhi salaatu wasalaam intaasuu isna ku gabagabaystay waxay ku tilmaamaan yani baqlada duldul baa la odhan jiray bay idhaahdaanoo ilaa wakhtigii mucaawiye xataa way noolayd bay sheegaan sida zaadulmacaadka uu sheegayo ilaa wakhtigii mucaawiye maariyana waa kii nebigu calayh salaatu wasalaam haystay ee u dhashay wiilkii ibraahim la odhan jiray yani nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu caruur dhalay oo dhan ibraahimna maariya dhashay maariya alqibtiya la yidhaahdo inta kalena waxaa dhashay khadiija bintu khuwaylad radia allahu canhuma waxa kale oo la tilmaamayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqo kuwa ku dhodhow oo dhowra ayaa la tilmaamaa mid mundar ibnu saawi ninkii baxrayn haystay in loo diray oo loogu dhiibay alcalaa ibnu alxadrami ayay sheegaan culamaai taariikh wallahu aclamu bisixatiha waxay kaloo sheegaan waraaq kale inuu nebigu qoray oo hawda ibnu caliy saaxib alyamaama yamaama ninkii ka talin jiray saylamatadaab meeshiiu markii daba qabsan doono ninkii ka talin jiray in waraaq baana loo diray saliita bn camar alcaamiri saxaabigii la odhan jiray baa loogu dhiibay baa la yidhi markii kitaabkii u yimi ayuu wuxuu ku soo jawaabay baa la ydhahdaa isaguna ma axsan maa tadcu ilayhi waajmalah walcarabu tahaabu makaani fajcal lii bacd alamri atabicuk ka hawda waxay culammaa taarikh ka sheegaan wuxuu yidhi waxaad ku yeedhaysaa waa wax aad u fiican qurux badanna carabina maanta aniga way iga cabsataa yani nin eh, makaano kule carab baan ahay ee waxaan rabaa meesha markaad adugu ka dhimata inaan qabsado yani inaan adiga dabada eh, madaxda noqdo saasaan aan yeelo waa ku raacayaaye eh, saxaabigii loo diray saliidna jaa-isuu soo siiyeeye dhar fiican iyo waa kaas waxay sheegaan culamaai taarikh say warwarinayaan inuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam in yaroo dhula xataa haddii weydiista ma ogoli inuu nebigu ku yidhi weliba inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam say culamaai taariikhu markaa iyagu wariyaan yamaama beenaalaa ka soo bixi doona oo aniga gadaashee la dili doono waana kii soo baxay ninkii la odhan jiray musaylamat alkadaab aynu insha allahu tacaala taarikhdiisa haddaynu wax ka gaadhno wax ka sheegi doonno waxaa la sheegaa kutub kale oo meliku cumaan iyo boqortooyooyin kaleoo la noocnooca inuu nebigu calayh salaatu wasalaam xidhiidh la sameeyey waxaasoo boqortooyaa marka laysku wada daro waxaa ka cadun inuu nebigu calayh salaatu wasalaam xidhiidho badan sameeyey insha allah waan halkaa ku joojina marka wallahu aclam